لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها وما يجب wuxuu ku saabsan yahay baabu maa yufsid salaad waxa salaada fasahaadiyo mubdilaatu salaadna waa loo yaqaanaa mubdilaat asalaad markii salaada la gala kadib waxa salaada buriya wamaa iyo ladii iyo shayga yukrahu la naco fiihaa fi daakili salaad salaada gudaheeda in lala imaado waxa la naco ee iyo wamaa yajibu waxa waajibka ah in lala imaado salaada waajibaadkeeda marka la dhaho shuruud iyo arkaantii yaa soo wada gelaysa marka wuxuu ku bilaabay musanifka mubdilaadkii waxa salaada buriya mataa nataqa marka uu ku hadlo bilaa cudrin mataa nataqa shaksu almusali qofka tukanaya markuu hadlo bilaa cudrin cudurdaar la-aanna u hadlo wax sahwi iyo nisyaan iyo jahl iyo midna ma ahee bilaa cudrin yuu hadlay bixarfayni laba xaraf buu ku hadlay mutlaqan laba xaraf buu ku hadlay mutlaqan mutlaqan waa imaan doonta waan sheegi aw bixarfin buu ku hadlay xarafkaasoo mufhimin ay mufiidin wax faa'iideynayo marka waad garatay mutlaqanta waxaan ula jeednaa bixarfayni laba xaraf sawaaءun afaada afaada oo lam yufiida laba xaraf hadduu ku hadlo ama ha ahaato kuwa mufhima oo mufiida oo wax faa'ideyn ama yana faa'iideynin aw bxarfin xaraf buu ku hadlay xarafkaasoo mufhimin ay mufiidin wax faa'ideynaya macno faa'idinayo mithlu qi oo kale weeyaan oo min alwiqaayati laga soo qaatay walli oo kale weeyaan oo min alwilaayati laga soo qaatay badalad way burtay salaatuhu qofkaa salaadiisa way burtay jawaabta halkaasi dhacday badalad salaatuhu laba xaraf buu ku hadlay ama mufiid ahaadan amin ahaanin hal xaraf oo laakiin macno faa'iideynaya ayuu ku hadlay mithlu qi walli buu ku yidhi marka meeshaad dhihi laheed alwiqaaya markaad ka hadlayso iyo wax la badbaadiyo badbaadi qi baad dhihi a ah, badbaadi wey wilaayadii marka laga hadlayo amar loo bedelo ood wax amraysan waxaad li fulan calaa kada wa kada waxa waxaas mas-uul oga dhig wilaaya mas-uul oga dhig waxaas waxaas baad li baad iska dhigi marka alkalaamu cinda alfuqahaa waalkalaamu cinda anuxaat farqiga udhexeeya wey kalaam cinda alfuqahaa maa kaana xarfaani sawaaءun afaada oo lam yufid wixii laba xaraf ah oo uu qofka ku hadla ama mufiid ahaato ama yanu faa'iideynin kalaam wey cinda alfuqahaa hal xaraf oo mufiid hadduu yahayna kalaam wey naxwooladin waxay daldalayan waad arkeysa kalaam lmufiidu almurakab lafdu lmurakab lmufiid soo may dhihin allafdu lmurakab almufiid bilwadci bay sii raaciyeen waka marka qoladan waka warkooda waa gaaban yahay qi iyo li waa kalaam cinda alfuqahaa hadal wey adi kuwan ba iyagoo waxbay qadarayaani batala salaatuhu qofkaa salaadiisa waa burti wadixiku qosolkiibaa isagana buriya adixku qosolkii qahqahada loo jeedaa qosolka hadda la sheeg waa qahqahada tabasumka iyo muusoodka maaha walbukaau oohinti wal aniinu iyo taahi aniin qofki baa taahay watana watanaxnuxu ximsigii xixim buu yihi wanafku afuufkii ama afku ka afuufay ama sanku ka afuufay midku hadaba fuuf buu yihi wata'awuhu iyo sheegashadii yani ta waxa weeyaan waa sheegasho maca tadajur ku jirto ta'awuh ah buu yihi mathalan ama tadajur baa la socda ta'awuh isku yar dhow yihin ayagii tan aniinka iyo ta'awuha isku yar dhow aniinka oo taahida ah iyo ta'awuha isku wada macdhow hmm, idaa ma kuntu arxaluha bilaylin ta'awaha aahat الrajul الxazini waa ku leh ina ibraahima lawaahun wakiya laxaliimun awaahun wa jirta wata'awuhu ah buu yihi wa naxwuhaa iyo wixii lamid ah yubtilu waa buriya asalaata salaadu buriyaa intaba salaadu burin qofku waa iska qoslay asoo salaad ku jira waa ooyey oohin la maqlaa iyo xuruuf leh aniin marka laakiin haddii oohintu ay tahay oohin guux ah oo xabadkiisa guuxaya una awooddiisa ka baxsan dhib maleh nabiga aleyhi الsalaatu wasalaam yusmac min salaadiisa markuu tukanayo xabadkiisa waxa laga maqli jiray aziiz ka aziiz mirjal guux wey in baana xarfaani arrimaha hadda lasoo sheegay haddii laba xarf ay ka muuqato laba xaraf baa muuqatay qosolkiisii ama bukaagii ama aniinkii ama tanaxnuxi ama nafakii ama ta'awuhi intaasba <clears throat> laba xaraf baa daahirtay labadaa xaraf haddii muuqato khalaas fain kaana cudurun hadduu cudur cudur jiro in kaana cudurun cudur baa jira xasala cudurun cudur baa meeshaa imaaday tii taamadeed wey bian sabaqa lisaanuhu carabkiisibaaba ka dhaqayba qur-aanku akri bu islaamkas hadal ku dhaq hadalka hadal iskaga dhawaaqay sabaqa lisaan oo ka qaalib noqday oo mase qalabahu dixkun qosol baa ka qaalib noqday wasal uunan ku talagashaneen yaa kasoo fakaday aw sucaalun ama qufac iyo wax lamid a aw takallama waa hadlay naasiyan asagoo halmaansan buu iska hadlay aw jaahilan weeyaan wuxuu jaahil ka yahay taxriimahu hadalka inuu xaaraam yahay buu jaahil ka yahay sababtuna waxaa weeye waa lagu cudur daari waa jahil macduur ahoo liqurbi cahdihi cahdigiisaa dhow bilislaami buu ku dhow yahay marna buu soo islaamay oo hadalka inuu dhib lahayn buu umalinayay ama xaaraam uunan ahayn jaahilan taxriima liqurbi cahdihi wa kahura curfan isku soo dar waxaas cudurdaarkaas oo dhan waa batay wax badan buu noqday kahura waa batay curfan curfi ahaan iyo caad ahaan buu batay abdala waa burinaya kathiir ba hadduu yahayba ah. qosol badan ufac badan ah, n ah, maanaa ow takalama naasiyan jaahilan taxriimahu liqurbi cahd waxaas oo dhan hadday fara badan tahay curfiga caadada xaggiisa lix xaraf meelahaasay dhahan lix xaraf abdala waa buraya wain qala hadduusan yar yahay macduurra uu yahay falaa ma dhibaayo ma buraayo falaa yabdul ma buraayo hadduu wax yar yahay marka qofkan loo cudur daarayo waa inay la socoto inuu wax uu ku hadlay ama hadalkiisana wax yar u yahay lakin hadduu fara badan yahay cudurdaarkaas waxba uma taray walow calima ataxriima in la hadla inay xaaraan tahay waa ogyahay wajahila wuxuuse jaahil ka yahay kownahu inuu yahay hadalku mubtila mid wax burinayo si ahaan inaan la hadli karin oo in la hadlayo xaaraan tahay waa ogyahay laakiin inay salaadaba burinayso ma ogo jahila kownahu mubdila aw mase qaala wuxuu yidhi min khawfi naar naar uu ka cabsaday darteed buu aaha yidhi saddex xaraf wey laba xaraf iyo mad ku dar xaraf u taagan aah ayuu yidhi badalat salaadiisi waa burtay salaadiisi waa burtay walow tacadarat calayhi alfaatixa hadday faatixadii ku ku adkaato tacadarat alfaatixatu caleyhi korkiis faatixadii baa ku cuslaatay oo cudurdaar buu yeeshay inuuna akrin karinba ilaa bitanaxnuxi inuu xim yihahda mooyaane xabeen baa isku xidhay wax baa isku xidhay cunihii oo beeshii manaafidii iyo samaacadihii yaa wax galay inuu xim yihaahda mooyaane faatixadiina maba akrin karaba maba akrin karo tanaxnaxa markaas waxay ximsanaya ximu leh liajliha liajli qira'ati alfaatixa leanna faatixada waa rukni min arkaani salaad waliba arkaanta u muhimsan bay kamid liajlihaa buu u tananaxayaa xim buu leh sidii markaa uu faatixadu akriyo wa in baana xarfaani walow baana xarfaani laba xarafba markuu xim leeyahay laba xarafba ha daahirtee tanaxunaha markaa laba xaraf iyo xuruuftaa iyo waxaasa laga yaa laga cabsanaya inay kasoo daahirto marka hadday faatixadii ay ku adkaato oo cunii xidhmaan oo xim uu yidhaahdo oo faatixadii sidaas uu ku akriyo laba xaraf ximtaha ka muuqatay dhima laha wain tacadara aljahru waa masale kaloo tii u eg waxaa adkaatay aljahru inuu la jahro bihaa faatixadii salaad jahriya yuu tukanaye cunii baa waxay iskaga xidheen faatixadiibuu la jahri waayey in tacadara aljahru jahrigiibaa adkaaday ila bihaa faatixadii lala jahro ilaa bihi ee bitanaxnuxi inuu xim yihahda mooyane codkiisa la maqli maayo tarakahu jahrigii wuu iskaga tegayaa tarakahu tarakan tanaxnoxa tanaxnoxii buu ka tegi wa asara waana siraysan bihaa salaadii jahriyadeed marka hadda maanta waxaa weeyaan siriyadii ayay u bedelantay salaada jahriya in kor loo qaado sunay aheyd sunay ahayd marka shay sunna ah isagoo samaynayo ama inuu helo rabo shay mubdilaatu salaada irtikaabi umahay laakiin shay waajib ah hadduu meesha ku jiro ama rukni ah waa loo cudur daariy oo tanaxnuxi marka dhibaato male olow laba xaraf ka muuqate wuxuu kala qaadayaa inuu asal ahaan faatixadiiba akrin waayo iyo inuu u akrin karaaye laakiin jahrigii ay suroobi weydo bisababi inuu cunin xidhmay mathalan wain tacadara aljahru jahrigiibaa cudurdaar adkaaday bihaa faatixadii lala jahro ilaa bihi in la tanaxnuxo xim la yihahda mooyeene tarakahu waa ka tagaya tanaxnuxii waa asara waana siraysanayaa bihaa faatixadii jahriyada aheyd in lala jahro kor loo qaado ayay ahayd xilligeedii maqrib iyo cisho iyo subxi waa siraysanaya walaa yatanaxnaxu mana tanaxnuxaayo lahu liljahri jahrigii baan igu adkaaday darteed la tanaxnuxi maayo waxoog tashadudaa ku jira waa adkeynaya hadda lakin wax daliilo loo hayo hadda ma laha tanaxnuxaa wax hadda loo hayo inta badan ximtuna hadda ma ogi meeqa xarfa ku jirta mr mhm. xaraf toosa ma la maqlaya ma xa iyo ya laisku daray miya ya iyo hamza aduu kusi dara eh, eh, ya saddex bay noqonayaan ana ka dadka anagoo kale cunaa xehay marka walba ximti ku haya danta keen walaa yatanaxnaxu lahu ma tanaxnuxayas bisabab ish jahri daraaddeed walaw ra'aa acmaa hadduu arko ra'a lmusalli kii tukanaya baa wuxuu arkay acmaa oday qof indhoola ah oo yaqacu kusii dhacayo kusii habagsanaya fi lbiri ceel meel goda kusii dhacay salaadii buu ku jira kana wanaxwi ama wax lamid ahoo khatar qof bini aadama oo macsuuma ku ah mas baa kusoo ordaaya dab baa kusii socdaa ilmo yar baa dab afka gashan raba sun buu ballaacaya raba inuu laqo wanaxwi wajaba waxaa waajib ku ah qofkii tukanaya indaaruhu qofka inuu udigo binutqi hadal la ogu digo oo yirahdo war ka jaag war ka jaag war istaag meel baad ku dhacaysaa hawli eh inuu dhaho qowraarima ka dhacaysaa inuu dhaho in lam yumkin haddayna u suuroobaynin bigayrihi hayri nudqi hadal keyrkii haddayna usuuroobaynin si aan hadal ahayn hadduu hadal uu isagoon hadlinba uu subxaan allahi daa iyo gacantooda u qabtay iyo saas oo kale dhib male laakiin haddii hadal uu suuroobi wa suuroobi waayo hadal la-aan waa hadlaya liannahu qofka ruuxdiisa xifdu ruux min alhalaag waa waajib nafta in ruuxda laga halaag laga laga xifdiyo waajib weeyaan waajib weyan walow shay cibaada baa kaaga burtay waad soomaneed qof biy qofba biyo ku dhacay inaad afurto haddaad xoogeysanayso ama aad biyahaba afka ay kaa galayaan qofka inaad soo badbaadiso wey qofka ah, inaad soo badbaadiso xariiq iyo dab baa dhacay qiiqaayo waxaas waa fadhadana afkaa geli waa inaad dadka dabka damisaa oo ummadda badbaadisaa leannahu kuwaas qadahooda waa iska muwasa xilli kastaad heli kartaa ad kartaa xataa waqti hadduu yahay cudurdaar baad leedaha waqti kale iska qadayn naam walaa tabdulu salaatuhu salaadiisi ma buraysas ah, nusakda saas ba ay qoraysa lakin saxda waxaa weeye watabdulu salaatuhu saasa saxa salaadiina waa buraysaa leanna qofkii waa hadlay hadal ajnabigabu ku hadlay salaaddii marka waa buraysaa walaa tabdulu ma buraysana bidikri dikri ku buri mayso qofkii salaada tukanayey yaa dikri iska akriyay faatixadii meesheediibu wax kale iska akriyay faatixadina waa akriyay ah. wax kalena waa ku dardaray oo dikri ah astaqfirullah iyo subxaan allah iyo waxbu iska yiri ma buriy salaadii kol haddayna khitaab aadami ahayn oo aad tasbiix iyo subxaan allah iyo taxmiid ay tahay ma burinayso lanna min jinsi salaad salaada jinsigeedii bay kamid tahy lakin lama ogolo meeshii meel ahayn ad geliso haddaysa geliso salaadii ma burayso wa tabtuu biducaai waxayse ku buraysaa salaadu biducaai duco dikrigan maaha dikriga iska waa duco wey qof aad uduceysa maada duceysa lahay xaala kowni khitaaban uu yahay kuwaad la khitaabayso qof kula khitaabayso duco oo qof kula khitaabi hadday tahay waa buraysaa ka raximaka allahu baa tiri allah kuu naxariisto ah, kaafulkhiaab ayaana isticmaashay waa burtay salaadii raximaka allah haddii dee jaahil qofku uu yahay ama naasi uu yahay waa masale kale mucaawiya bnu xakam waa kii qofkii hindhisooday arxamuka allah ku yiri ah, marka nabiga soo celi salaada muuna dhihin lijahlihi jahliga darteed baa lagu cudurdaaray wa calayka asalaamu baa lamida ah. qof buu salaamay alayka salaam ama qof salaamay baa ka radiyey waa buriyeysaa kaafulkhiaab laa haybatan se maya hadday ducada duca hayba a tahay oo qof ada la khidaabin ka raxima allaahu zaydan oo kale zayd allah u naxariisto waxaad ukhidla khidaabayso ma aha waa duco ah, sujuudi baad ugu duceysay rukuucdi baad ku duceysay ama qof baad ilaahu sheekhayga u naxariisto aad tiri maalan ah. magaciisa ah, haddaad sheegto sheegi karto laakiin maad la khidaabi maysid raximaka allahu baa la diidaya gafaraka allahu iyo cafaaka allah walow naabahu shayun hadduu qofkii tukanayo wax kusoo dariyo waxbaa kusoo dariyey tadalubaya oo u baahan in la hadlo hadal u baahnaan lahaa in la hadlo maslaxada ay danta uga baahnaan lahaa laakiin una hadli karin salaada gudaheedii low naabahu shayun fi salaati salaada gudaheeda ee wax kusoo dariyo sabaxa rajulu nin hadduu yahay subxaana allah buu leh imaamkii buu baraarujinayaa asagaaba u baahan in wax laga qabta kusoo socdo ilmaha iyuu raba inuu dadka u sheego o dhan maha qabta subxaana allah buu leh marka ultufit waa lasoo fiirin ninkan maxaa haystaa la dhihi kii imaamkaha waa baraarugi subxaana allah atasbiixu lirijaal ida naabakum shayun fi salaa falyusabix irijaal waltusabi nisa wey wasafaqat ilmar'atu haweeneydana way sacba garaaci iyadu sacbay isla dhacaysaa markay rabtay wax baraarujiso salaada gudaheedii bibaطni lyumna gacanta midigta baatinkeeda waxay ku dhufan calaa dahri lyusra gacanta bidixda daahirkeeda daahirka waa bog madowga waxaa la dhaha baatin bog waxaa la dhaha daahir baa la dhahaa labadaas isku garaacaysa gacanta midigt haday qaado iyo gacanta midaxeed baatinkeeda daahirkeeda u garaacaysaa laa batnan libatninse maya inay labada baatin iska isku garaacda maya liannahu waa hay-atu lacig markay ciyaarayaan bay labada gacmood sacbaha isla dhacaan oo sacbiyaan marka hay-adaasi ciyaartaa salaada gudaheeda in lala imaadana ma banaana laa batnan libatnin maya daahirka laba daahir bu isku garaaci karaa ama hal baatin iyo daahir bu isku garaaci karaa laakiin labada baatinka gacmaha sacbaha dubcadka in laisla dhaco taas lama ogolo lan h tusinaysa ciyaar wey haddii oola qasta dacad yaarna salaadii waa ku buraysaa walaw takalama hadduu hadlo qofki binadmi lqur'aani quraanka binadmi lqur'aani qur-aanka nadmigiisi buu ku hadlay yani idaafati sifa ila lmawsuuf waay alqur'aan almanduum binadmi lqur'aani ay lqur'aani lmanduumi qur-aankii manduumkahaa buu ku hadlay qof buu ku baraarunjin rabaa ka yaa yaxyaa khudi uu yihi yaa yaxyaa khudi kitaab meel yaala aragtay ku yaxyeelaya ku ag fadhiyey ama mehe oo kusoo halqabsanaysaa yaa yaxyaa khud ilkitaaba te kitaabka qaad dayib maxaad oola jeedaa baa la taalaa marka saddex baa loo qaybin waqasada wuxuu u qastaayay iclaamahu iclaam buu ka jeeday un aayaddaas aayad qur-aan ahaana oo ma akrinaynin inuu iclaamiyo oo qofkan ku ogeysiiyo oo kitaabka in la qaado unbuu rabay faqad oo keliya aw amase alaqa waaba iska idlaaqayba oo iclaanna oolma jeedo uma niyoonin muxuu ahaa qur-aanna uma niyoonin waa iska dhawaaqay badalat salaadiisi waa burtay bu ku lehay ah, salaadii waa burtay laakiin waa isku haystaan shaaficiyada waa ka xamawi iyo saaxibu wasiid iyo xaawi sagiir iyo rag badan baa hadlaya ole waxba mabureyso ah, waxba mabureyso aw mase tilaawatan iyo wuxuu ola jeedaa wa iclaaman iclaam laba danbu ku gaari rabaa qur-aan ahaanna waa u niyooday inuu qofku iclaamiyo ku ogeysiyana waa rabaa falaa ma burayso duada isku darsado qofku salaadii sahwiyey waad aratay dadka eh, subxaan allah intii la dhao qofka yuuba salal kasii qaadiba qofka imaamka salaad tujinaya subxan allah intaad tirado salal kasii qaadi oo sii salalayaaba markaasuu kul istaag kol fadhiiso kul istaag kol fadhiiso marka waxa laga rabay waxay ahayd sujuud bu ka tegay maalan ama rukuuc buu ka tegay ama ragcad buu ziyaadiyey subxaan allah kol waa kac waa sii kordhinba mararka qaar way dhacdaa said la yeelayd marka markaasoo kale haddaad aayad qur-aan ku baraarujiso ood iclaan oola jeedo iyo tilaawa falaa laa tabdal uma burmayso iclaan kale haddaa ola jeeda ka waran bacdu ahlicilm waxay leeyihin waxba ma burmayso hataa iclaan hadaa ujeedo salaadda maslaxadeedii baad u hadashay hataa hadal caadiga qaarkood qabaanba oon qur-aan ba ahayn haddaad ku hadasho inaad an xadiiu lyadayn xadiidu hilyadayn ay dalishanayaan laakiin saxaabi uu yihi ya rasuul allah qusirat salaat am nasiit miyaad halmaantay mise waaba la gaabiyey nabig wuxuu yihi lam ansa walam aksur mana halmaamin mana la gaabinin inta haddaan dhihi lahayn sahwi bay ka wada heed oo kanna wuxuu umaleynayay salaadda laga baxay nabigana alayh salaam wuxuu umaleynayay salaadii inuu banaan ka baxay oo yuu umaleynayay kuwa kale saxaabadii bu weydiiyey akamaa yaqulu dulyadayn bu yihi mas-uul dulyadayn sheegaya markaase waxay dhaheen nacam ha marka waxaa lagu baraarujiyey nabiga alay salam hadal baa lagu baraarujiyey markaasuu kacay oo salaadii inta dhamaneed uu la imaaday bacd ahlilcilmi way qabaan arrinta iyada ay qabaan maslaxada salaada loo hadlo ayib lakin hadda wa haddii quraan ay tahay wuxuu kuleeyahay waxaa loo kala qaadi ma wuxuu u qastay iclaam mise wuxuu u qastay ilaaq oo iska ilaaqay mise wuxuu u qastay tilaawo iyo iclaam buu uqastay saddexaasa loo kala qaadi hadduu iclaan keliya yahay waa ka burti haddii uu iska ilaaqay oo labada midna uuna niyoonin iskaga dhawaaqo qur-aankana waa iyadana waa ka burti had uuna niyooninba ilaaq ama ma ahe tilaawo iyo iclaam ba la jeeda inuu quraan ahaan u akriyana waa rabaa qofka in ku baraarujiyan wuu rabaa ku ilaamiyo falaa marka ma buriso ku yihi nasab taa horena waa isku haystaa wa tabtulu way burtaa biwusuuli caynin tabdulu salaatu salaadu waxay ku buri biwusuuli caynin shay la arkaayo oo cayn ah inay gaadho wa in qallad cayntaa haba yaraatee ilaa jawfihi qofkii tukanaya calooshiisa inay gaadho camdan kasna uu u laqo qofkii tukanaya baa xabad timir iska laqay ninac buu afka iska gashaday wax yar buu iska laqay ah salaadiisi waa buraysaa wa tabdulu way buraysaa biwusuuli caynin cayn gaarideeda wain qalad haba yalaatay ilaa jawfi calashayga camdan kasna ay tahay wakadaa waxaa lamid oo ku buri sahwan hadday sahwi ka tahay ow amase jahlan jaahilnima ay ka tahay bitaxriim xaaraanimadaba jahli bay yaa kaga jira oo soonka sida soonka unbuu ogaaye salaadana cuntada inay burinaysa maba ogaba sahwiba iyo inuu salaad ku jiraba waa iska iloobay jahlan baa kaga jira ma yaqaana bitaxriim xaaraan inay tahay cunta in la cuno wain kahurad haba badatee in kaura de in kaurad hadday barato curfan xagga curfiga jahli iyo sahwi ba ahaadee taa hore camdiga la raacin hadday badato wixii uu cunay curfi ahaan iyo caad ahaan la dhihi karo hebel waxbuu cunay waxbuu cabay waxaa isagaa sahwi baa ka haata ama jahli bitaxriim xaaraannimada jahli baa kaga jire waxay lamid tahay camdanti bay lamid tahay ukas isaga u laqay marka waxaa weeyaan tabdulu salaat waa buraysaa laa inqalad se hadday yaraato sahwanna uu yahay ama uu yahay jahlan bitaxriimi wixii uu cunana wax yar uu yahay xagga curfiga iyo caadada loo celine ma burayso laa tabdulu ma burayso inqalad hadday yaraato caynti wa kaana sahwan aw jahlan bitaxriimi yaa la socoto fuqahadu hadal hadal yar bay wax badan ku oofsanayaan ah, hadal yar bay wax badan ku oofsan iska ilaali ah, marka wuxuu kuleeyahay curfan laa laa baa iska kayirad inqalad inqalad maxaa loo jeedaa alcaynu baa loo jeedaa maxaa la sii socdaa waxaa la socda wa kana sahwan aw jahla bitaxriim waxa laga hadlaya waa middaa wey marka masalada caloosha waxaa gelaya waxaad u kala qaadi shay cayn iyo shay cayn ahayn shayga caynta xagga iskala tuur cayntii u imow ma kas bay ahayd mise kas may ahayn kas hadday ahayd haba yaraata ama ha badnaatee wax kas hadda caloshaada ay gaadho khalaas waa burti kas ma ahe waa sahwi ama ma ahe waa jaahil baa qof ka yahay bitaxriim yundar waa la fiirin ma wax fara badan ba mase wax yar hadduu badan yahay fi lcurfi ku badan yahay badala camdan ti baa la raacin curfi ahaan haddii caadada markii loo celiya wix wax yar uu yahayna sahwina uu yahay ama jaahil bitaxriim uu yahayna maxaa la fari laa ma burinayo soo ma garti juziyada hadda yar fir inta inta mas'ale ku jirta fiiri inta mas'ale ku jirta halkaa sadar bal u fiirso raxmatullahi caleyhim fuqahadu fahamkooda ilahay baa faham badan si siiye dayib wa tabtulu biziyaadati ruknin ficliyin ka rukuucin camda waxyaalihii mubdilaadkaah ee salaada burinaya kuu tirinaya wa tabdulu way burtaa salaadu biziyaadati rukni bisababi ziyaadati ruknin rukni la ziyaadiyey rukniga laba u afcaal iyo aqwaal wey salaada arkaanteeda midkee weye ficliyin ficli ah arkaantii salaada waan isagoo isagoo mufasalana waan soo marray isaga oo ijmaal ah oo la duuduubayana waan mari doonaa a ah, marka qaarkood saddex iyo toban marka toddobiyo toban maa la dhahaa marka arkaanta ayadaa midna waa afcaal midna waa aqwaal faatixada hadda maxay ti waa rukni qawli ah rukuucda maxay tahay waa rukni ficliya soo maha marka hadda ficil baa laga hadlaya wuxuu leeya watabdulu way buri salaadu biziyaadati ruknin rukni ziyaadintiisi ficliyin ficli loo nisbeeyey mithaaluhu ka rukuucin oo kale weeye camdan kas buu ziyaadiyey waa rukuucay tukal haddana ku daray ama sujuud buu ziyaadiyey camdan u kasbuna u yeelay laa sahwan ma ahee hadday sahwi tahay dhib ma laho nabigaaba shan shan ragcadood tukaday salaadi rubaaciya nabigaaba shan tukaday sahwiga dhib mala iyadu waxaad awoodaada ka baxsan weyaan oomada ba adhowna sujuud sahwigaad ku kabi laakiin waxaa isku haysta waxaa weeyaan rukni rukuuc buu ziyaadiyey ukas laa sahwansa maaha nacam way ku buraysaa salaadii salaadii way ku buraysaa laa biqawliyinse maya walaa biqawliyin wowdaas waa laga fiican yahay laa biqawliyin rukni qawligaase maya camdan kas uu u sameeyey iska dhaaf ka ma eh hadduu rukni qawli ah uu sameeyo ayadu salaada ma burayso mithaaluhu ka tikraari ka takraari alfaatixati faatixadii buu ku celceliyey faatixadii uu dhameeyey waladaalin dhameeyey buu mar raba haddana ku celiyey soo maarti waa rukni laakin muxuu yahay rukni qawli a wey aw itashahudi ataxiyaatkii ku celiyey ataxiyadkii markuu dhameeyey waa soo bilaabi sida dadka qaar ka dhacdo qaar baa salaadii kuu dheereena way dheereenayaan wax kale lama akrinaya atixiyadki buu ku celinaya hmm aw tashaahudi atxiyaadkii buu celiyey aw mase qiraa'atihimaa akrintoodii buu akriyey labadoodii halka kuma meeshoodii kuma celinine qira'atihimaa wuu akriyay o fi gayri maxalihimaa meeshooda meel ahayn buu ku akriyey isagoo taagan bu iska atixiyaadsaday ama me asagoo fadhiyo qira'at lqur'aan faatixada akriyey kuwaas ma burinayso kule ma burinayso lannahu ha ahaato ayr munas meeshii munaasib ma aha laakiin haddana wuxuu la imaaday shayun min jinsi salaad xagga qowlka adkaartii oo qur-aanki o kale asb male salaada burinayso wa tabdulu way buraysaase biziyaadati ficlin ficil ziyaadintiis walow sahwan baa allah ka dhigee ficilkaasoo min gayri jinsi salaati salaada jinsigeeda aan ahayn haddaa waxaan soo maray ficil oo jinsi salaada maxaa kamid ah eh? ka rukuucin wasujuudin oo kale waa ficil lakin jisi salaad wey waxaa jirta ficil baa salaadii la imaatay salaadina shaqa kuma lahaba bootin dhisad buu la imaad wuu bootin dhistay min gayri jinsin salaad walow wuxuu ku yihi watabtul wayburi biziyaadati ficlin walow sahwan sahwanta hadaay waa kan ka reebnay ficil markay jinsi salaadeed laakiin maanta waxaa weeye isku israaci camdanna waa ka siisheeyaa wuxuu ku yihi watabtulu way buraysaa salaadu biziyaadati ficlin bay ku buri ficilna ziyaadiyey walow sahwan ba allah ka dhigay sahwi waa la soo ceshaday min gayri jinsi salaad salaada jinsigeeda keyrkii weeye ficilkaas in kahura hadduu bato weeyaan laakiin ficilkaasi mutawaaliyan uuna xiriiro ficil xiriiro oo badan saddex gaaraya oo jinsi salaadna shaqaaf ku lahayn ayuu qofka la yimid sahwi iyo camdi waa isku mid ka halaathi khatawaatin saddex u tallaabsaday saddex tallaabo salaada la tallaabsado jinsigeeda kamid maaha jinsigu salaad kamid maaha in la tatallaabsado la socdo bale in sukuun iyo xasilooni iyo deganaan baa la isfaray marka saddex talbaabu la imaaday marka saddexda waa cadadka kahrada ayay ka bilaaben waxa waa badan yahay waa yar yahay farqiga udhexey waa halaadada halaada wixii ka bilowda waa cadulkathra waa badanta waana mutawaali shardi waa ina xidhiidho xidhiidh ay tahay saddex tallaabo oo xidhiidho oo kale saddex dhufasho oo xidhiidha aw mase darabaatin saddex dhufasho oo mutawaaliyaatan xidhiidha salaaddii way ku buraysaa sababtu waxaa weeye wuxuu la yimid shay aan jinsiga salaada kamid ahayn haddana waa shay kathiir oo fara badan haddana waa mutawaali xiriira saddexdaba haddii meesha laga helay salaaddi waa burti laa waxayna ku burayninse inqala hadduu yar yahay waa kayru jinsi salaad salaada jinsigeeda ma aha sax laakiin waa yar yahay oo xadulkahre ma gaarin ka khadwatayna laba tallaabo weeyaan laba tallaabo hadday tahay kahre ma gaarin salaad burayso o mase kahura waa batay oo saddex tallaabo iyo ka badan bay noqotaye watafaraqa way kala tagsan tahay bixaysu way kala tagsan tahay meel yucaddu thani tallaabada labaad lagu tirin munqaican inuu ka go-an yahay can ilawali midii hore soo maart shuruuddii ixtiraaskeedii wey ixtiraasaad ah, hayru jinsi salaad laba kahiir saddex mutawaali saddexda mid walba waxbaa kasii baxaya haddii hayru jinsi salaad baa lagu leeyahay jinsi salaad haduu yahay maxaa niri ya waa la kala qaadi camdi iyo sahwi baa loo kala qaaday sahwi ma burinayo soo ma hayru jinsi salaad buu noqday marka hayru jinsi salaad ayuu noqday waxaan uula imaaday ficilka ula imaaday waa la fiirin ma badanya amis waa yarya waa badanya hadday noqoto badnida waa maxay saddex waa inuu ka u yaraan saddex yar waa badanya keliya la fadhi maayo waa ku celi shardi kalea ku jira muxuu yahay mutawaali waa inay xidhiidha saddexdii maasha aan niri markaa kathiir laba khadwa hadday tahay walow ha xidhiidhee maxaa la yidhi ma burmayso ma ahe saddex way gaariya ka badane ma saxiriidho hal hal ragcaddii horena waxbuu tallaabo qaaday tii labaad tallaabo kale u qaaday tii saddexaad tallaabo kale u qaaday mutawaali maaha waxbaa dhedhexeeya iyadana ma burayso awda muxuu yihi laa inqala hadduusa yaraado maya ficilku ka khadwatayn laba tallaabo aw kahura waa batay watafaraqa tafaraqa waase kala yahay mutawaaligii baa la waayey baxaytu meel buu kala tegsan yahay yucaddu thaani ficilka dambe ee labaad waxaa lagu tirin inuu munqai meeshii mutawaali inu yahay la rabay munqaican wuxuu ka go-an yahay ka kab go-ay can awali midkii hore waxba burinaya isaguna yaani mid walba marka wuxuu noqon mustaqil buu noqon ficil walba mustaqil buu kow yaa lagu dhihi waxbaad kow baad la imaatay markaasaad hagaajisay salaadda isku hagaajisay haddana hadbaad hal kalaad samaysay kow kalaa la dhihi kaana marka boqodda can awal fa in faxusha waa goorma marka laleeyahay hal iyo laba iyo dhib male laleeyahay waa goorma wixii hadduu yahay waxaan faaxisheen waa qaliil waa yar yahay laakiin waa wax foolxun weeyaan oo dadku indhaha taagayaanba ka wathbatin bootin oo kale wey ninka salaad tukana waxaa la arkay un booday un haw intuu yihi hal mar hal ficil baa sameeyu yiri hal ficil ma aha ahaatee badara salaad tukana lihi maxaa yeelay ficil faaxisha weeyaan waa shay foolxun a ah, ka wathbatin badara way buraysaa bu kuleh salaadiis waa burti ama meel meel kale ku dhacay walaa taduruhu ma dhibayso xarakaatun dhaqdhaqaaq khafiifatun fudud oo qaliilahoo yar khafiifa ah, haba xidhiidhe ka xakin xoqasho oo kale biasaabicii farihiisuu ku xoqday qofkii baa iska xoqanaya meel cadho iyo waxays ama xanuun meel unba waxbuu yaa mar walba qabanaya inkastoo dadka qaar ay ku imtixaaman yihiin oo ayna wanaagsaneen khushuucdii xarakadii la soco mar walbaba warkaa khushuucda agga aad qalbiga xaggaas u aadi Ah, qof waxaa jira salaada markuu galo maanta o dhan mar kuleetay hagaaji mar maratay eh, dhegta farta geli mar garhka soo jiid maanta o dhan waxbuu mashquul ku yahay taas waa laga fiican yahay khushuucdii qur-aanka ilahay falaaxa falaaxu lmu'min mu'minka waa liibaanay maxaa la aladina markii la tilmaamay sifaadkii aladiina hum fii salaatihim khashicuun baa lamarwan la siiyey ah, a khushuucduna waxaa weeyaan waxay asbaabteeda waxaa kamid a asukuun waطumaaniina xasilooni waqaar deganaasho qofka inuu la imaado markaasaa yuu khushuucda uu makansan karaa wa ilaa haddaad saa meel ufiiriso qalbigii meeshaasu raaci iltifaatkii waan arki doonaa yaaba kamida walaa taduruhu lakin wuxuu kuleeyahay xarakaat khafiifa hadday tahay oo qofkii uuna gacantii dhadhaqaajina faraha basu saa leeyahy farihii besa ayuu ku xoqanayaa kuwan iyo gacanti kale iyo waxa dhan u yardejiye ma dhaqaaq ma socoto ka xakin xoqid oo biasaabici xaki jildihi jirkiisibuu oqay muxuu ku xoqay biasaabici faraha bis oo aan gacanti kale iyo shaqayna kulahayn wa idaarati subxatin tusbax wareejin tusbaxi buusaa u wareejiy soo salaad ku jiro wax maaha fii yaddihi gacantiisa ku jiray tusbaxaas arrintaa wuxuu gala laa taduruhu khafiifa haday ta lakiin tusbax dhar oo dawli saho saa u rogayo saa u rogayo saa u rogayo <clears throat> taas waxa kama jiro ah. walaa yaduru ma dhibaayo sukuutun aamus dawilun dheer waa aamusay lakiin sukuutka waa inuunan ahayn shay qawli ah oo ku dhex jirtay aadan kala goynin faatixadii o kale hadii la kala gooyo ka war waan soo maray arrintaa ma aha ah. sukuut dawiil ayuu iska aamusay walaa ishaaratu akhrasa mid oo aflaaboa dhagool dhagah intuu beelay afkiina ku darmaday dhagoolka laba nooc wey mid dhaguhu beeli markuu dhagihii beelo hadalkiina waa ka tegaya ishaaradaas kusa ma hadli karo kuna dhagihii bu ka yar isagoo weyn baa laga dhagihii beelay hadalka caadi baa ugu hadlaya waa hadli karaa lakin waxba ma maqlahayo akriska marka waxa wey qofka aan hadlaynin wey qofka aan hadlaynin ee meedaarka iyo ishaarada bisa un arrintiisu ay tahay ishaaradiisa ka waran ma burinaysa kuleeyahay musanifka walaa ishaaratu akras asagoo salaada ku jira yaa loo ishaaray isagana waa ishaartay marka la kala fuliyey ya ishaarate ha sax wey mada loo jeedaaba taasa walaa ishaaratun ishaaro idinka waa ishaarata qoran oo laada ma ku jirtaba bas taa horan ku cadaf walaa yaduru sukutun dawiil w ishaaratun iyo walaa ishaaratun way iyaduna qadaran tahay ishaaradaasoo mufimatun mufiida oo wax faa'iideynaysa min akhras faadatu akhrasin akhras qof akhras ah ishaaradiisa mufiida ah oo wax laga fahmaayo haddi haddii mufiidaba ay midii wax laga fahmaaye ay waxba burayeyni tii kalena waa kasii horeysa walaa ishaarat o ishaarata akhras waxaa la dhahaa googa googa googa xagga soo mataqaanaan fuqahada way ku badan tahay waa isxidhxidhaan qof tukanaya oo intuu naag caqdiyey beecna uu fuliyey beeciisii caqdigiisana u asaxay salaadiisana asaxday saddexeedi waa kan ninkan akhraska ah wey wuxuu ku yihi ishaarat mfi mufhimat ishaaratu akhras mufhima ishaaradii mufhimadeena shaksiga ah kaas tana tana usoo qaataan hmm isagoo tukan baa la hor istaagay waxaa la yidhi sidana la yidhi mathalan farti baa loo laabay labadii far labadii far murugsata la isku qabtay ma aqbashay isagana waa aqbalay buu yidhi ah, in hadal lagama sugeenin weligii baa yidhi waan kuu guuriyey ma aqbashay waan aqbalay buu yidhi baaci baa la yidhi alaabta intaaba ku gaday haa buu yidhi waa ishaara isagana salaadiisana waa saxday buu ku leeyahy wa waxaa la nacaa qofka hadda makruuhaadkii buu galay markuu mubdilaadkii salaada burinaayay uu ka soo hadlay waxyaalihii makruhaadka ila wuxuu ku yidhi wax salaada buriya iyo waxa maaratay waxa fasaaday maa yufsidu wamaa yukrah wamaa yajib buu kusoo yidhi saddex buu kala qaaday baabka soo mahen wixii mufsidaadka mubdilaadka uu ka soo hadlay makruhaadkii buu geli markaasuu waajibaadkii uu haddala gelaya oo saddex ka dhowr ka kooban wa tukrahu waxaa la nacaa qofka salaad inuu tukado walxaal huwa asaguna yudaaficu reereebaya alakbathayn labada xumayd alakbathayn abartada waxaa la alqaa'id walbawl saxaradii kaadidii buu reereebaya salaad ku jira qofka waa salaadiisa karaahiya wey ah, leannahu khushuucdii meesha waa ka tagtay qofkan wax kaluu mashquul ku yahay inuu marka istifraaq sameeyo soo xaaji guto kadib deen isagoo aan waxba aan eh, mashquul baa lahayn saasaa fiican alla waxa qalbiga mashquulinayo o dhan waa la iska ilaaliya wa bixadrati waa iskaga mid cuntadii meelay taallo cunta lasoo dhigay aw sharaabin bixadrati sharaabin sharaab lasoo xaadiriyey dacaamkaa iyo sharaagbaasoo yatuuqu ilayhi uu cishqinayo jecel yahy a ishtaaq yatuuqu macnaa yashtaaq waa jecel yahy cuntadii iyo cabitaankaasa qalbiga ka jirta aad bu ugaajaysnaa waa soomanaa cuntadii waktigii la afurayay baa lasoo dhigay salaad inuu gala ma ahee ha afuro cuntada ha cuno ilaa in khashya inuu baqa mooyeene xadiidkii dee nabiga alay isalaatu wasalaam baa arrimahaas o dhan ku cad laa salaata bixadrati dacaam walaa huwa yudaaficu lakbathaan cunto ah, meel lasoo dhigay asagoo eh, kaadidii saxaradi eh, kaadi eh, celcelis wakadal riix dabeesh waa lamid neefti ilaa in khasha inuuba cabsado khuruujal wakti waktigi inuu baxa mooyeen waktigi inuu ka buxu ka baqay haddii cuntadan uu ku mashquulo salaada waktigeediiba gabaabsi oo gabagaba ah markaa salaada waktigeed waa inuu ilaaliyo oo tukado inti waajibkeed kadib deen cuntadiis wayukrahu waxaa la nacaa karahiyaadkii ba ku tirinaya tashbiiku asaabicihi qofkii musaligaa tukanaya farihiis inuu isdhexgalgeliyo tashbiik faraha saa isku dhexgeliya la yihahda isdhexgeliyo ah, iyada lama ogola xataa iska dhaaf salaada gudaheede marka lasoo socdo masaajidka loo socdo ayaa nahyi kusoo aroorayba inuu hayat lacib iyo ciyaar iyo lannahu fi salaat qofka salaad buu ku jira ajir iyo thawaab buu leeyahay sida qof salaad ku jiro kale faraha in isdhexgelgeliyo waxaa lamida farqacatu alasaabic baa lamida farqacatu alasaabic faraha aad dhag dhag dhag dhag dhag ka siiso ah, oo aad jimciso ama eh, ji maxaa la dhihi jiri jin dhiso ya oka waliltifaatu baa iyadana karaahiye in meelaha la fiirfiiriyo ligayri xaaja xaajalaan iltifaatku waa adoo xabadkaada qiblada usii jeedo inaad ilqoorkii iyo ishii iyo dhabankii iyo waxsaad tiraahdo ood fiirfiiriso ligayri xaaja buu ku qayday xaajana ma jirto lakin haddii xaajo jirto ka waran cadow baad ka baqaysaa inuu meeshan ka soo baxo ishaad ku haysaa salaadeeda waa tukanaysaa a ilaa dhib male wrafcu basarihi ama imaamka laftirkiisi baad fiirinaysaa oo bal soodkiisi baad yar weeg isagii baad muraaqabeynaysaa ood fiirinaysaa taxarukaadkiisi xarakadiisi ayaad fiirin dhib ma leh imaamka saa u fiiriso walidaalika saxaabada qaar waxay leeyihin nabiga inuu wax akrinaayo waxaan ku ogaan jiray salaada siriyada ah faatixada waxaan ahayn bidiraabi lixyati garhkiisaa dhadhaqaaqi jiray nabiga alay slam bay leyihin marka waa fiirinaya garh dhadhaqaaqayo waxaad ku ogaan karta inaad fiiriso marka lixayri xaaja la diidan yahay se walidalika nabig alay slam wuxuu yihi iltifaatka xadiid caaisha waa shaydaankii oo salaada qofka dafaya buu yidhi markii la weydiiyey rasulka alay salaam shaydaankii oo salaadii qofka dafaya qayb intaa aad meesh fiirisay salaaddii khushuucdeedii baa ka tagtay wa rafcu basarihi baa iyadana la nacaa inuu araggiisa kor u taago ilaa sabaa cirka taago rafcu basari araggiisa indhihiisa inuu taago ilaa sabaa oo cirka uu fiirasao salaad lagu jiro taana iyadana ma aha arrin wanaagsan karaahiyo wey bale nabiga alay slam goodii buu sheegay wuxuu yidhaha arrintaa ka haraano aw latuqdafana absaar indhahoodaa la dafi doonaa araggaaba inay tagaanba yaa khatar kusuganta wanadaru fiiradiibaa iyaduna karaahiya ilaa maa shay uu fiiriyo qofka yulhiihi mashquulinaya salaadii uu tukanayo hortiisa waxaa yaala wax mashquulin gogol barabarale midabale oo kale waxyaala noocaas oo kale ah waakii nabig alay slam dhihi jiray khamiisadii markii loo keenay midabada laheyd iga qaada fa inaha alhatni fi salaat iga mashquulisay waatuni mijaaniyata bijahm waa kii jiray iga qaada maradan ninka abujahm maradiisa isku midabkeed ii keena marka wax alla wuxuu ku mashquulila inaad ku tukato ama aad fiiriso sawirada waa kii iska xaabiyey nabiga alay slam zuuriyey hortiisa iyo xagga qiblada ku taale wa kafu thawbihi baa karaahiya inuu maradiisa aruuriyo reereebo wa shacbihi timiis cumaamadii iyo cumaamada lagu kaleeday hadda cumaamadan aan madaxaas as kaga saaranayo waxyaalaha dhibka badan bay kamid tahy oo salaada iyo mar walbaba xagga urid soo celi soo laab dadka qaar aad bay ugu mashquulaan ah, hagaajinteeda wa kafu thawbihi maridiisa inuu aruuriyo wa shacri timihiis wa wadcuhu inuu dejiyo taxta cimaamati cimaamada hoosteeda timihii waa loo jeedaa timala dheer bay hadda xagga kasoo geli kasoo daala markaas ku celin cimaamada ku celin wamasxu lgubaari wayukrahu waxaa la nacabay ku cadfan tahay tukrahu masxu lgubaar inuu boorka ka mamasaxo can wejigiis mar allaala markuu sujuudo oo wejiga wax kasoo raacaan waa tirtiraya waa masaxaya salaada dhexeed waxaraga ku jiraaba ah, salaalka tirtir carraa kusoo gaara iska baabi waxaan ku mashquulsan yahi taana sax maaha ah, markuu salaada ka bax waa iska tirtiri karaa caamir binu sharaaxiil shacbi imaamka taabiciga waxaa la yihi nin baa wuxuu yihi waxaan maqlay eh, tib eh, mxuu ahaa qaruuraxa wejigayga soo raacee masaajidka gudihiisa iga soo raaca haddaan la baxo banaanka u baxo ma wanaagsanaan maqlay seen yeelaa waxaaba maqlay wayba dhawaaqi oo way oy haddii masaajidka laga saaro banaanka lagu daadiye markaasuu wuxuu yihi ha ooyde iska dhaaf buu yihi ha ooyde walow say u ooyeysa haday rabto cunaha dilaacu yihi markaasu wuxuu yihi oo muxunay qabtaa haddaba maxay say ooyd ooyeysaa buu yihi kayfa tusawit say u dhawaaqaysaa markaa wax jira maaha wax jira maaha wamasxu lqubaari can jabhati watahaa'ubu wayukrahu waxaa la nacaa atahaa'ubu hahaamsigii afka la kala qaado salaada dhexeeda hahaamsi shaydaankii ka hatay waswaas iyo aj qofkaas maxaa ujeeda cajis cajis baa ku fool leh qof qof nashaasan ma hamsanayo waa daalan yahay waa hurdahays marka waa xaaladaasna kasriga iyo cajiska noocaasna shaydaan baa shaqo ku leh in la celiyo kadmu tathaawub in la celiyo a lasfaray fain qalabahu hadduu ka qaalib noqdose mar waxaa jira ad celin karin o soo fokato hamsigi wadaca wuxuu dejinaya yaddow gacanta calaa fami afkiis gacantiisa bidixdaa yuu dejin waliba dhanka daahirka ah ayuu af gacantasaa usaaraya ku celinaya markay soo socoto kale iyo gawsaha la qaban karaa oo ad ku celin karta lakin haddaad afka u kala baxo sidaad u celiso waa adag marka gacanta ku qabo shaydaanka yuuna kaa gelin shaydaan kaa geli buu nabig sal ly slam yiri ha haddaad tiraahdo hamsigii ku dartana oo qaylo ku dartana yadxaku shaydaanba qusliba oo qoslaya intuu kaa waxeeyey oo cajisgeliyey cibaadada kaa mashquuliyay weliba kaa dhawaajiyey kaa qaylisiiyey marka waa mahadsanaya wlmubaalaqatu fi khafdi ra'si yukra waxaa la nacaa almubaalaqa in lagu xeel dheeraado fii khafdi raasi madaxa foorarintiisa fi rukuuci rukuucda markaa rukuucsan tahay markaa soo maray in dahar dhabarkii iyo luquntiiba la toosiya laisku ogaa madaxa inuu foorariyo oo hoos u foorariya ladidihi wa wadcu yadihi gacantiisa inuu dajiyo yukra weeyaane calaa khaasiratihi keliyihiisa qofkii tukanayaba kelyihii buu saaray meeshii rabay inuu gabada gacmood bidixda uu uu intuu saaro xabadka uu midigta kor ka saaro oo rusqiga iyo kuwaca uu qabta la rabay ayuu kelyaha qabsadayba salaadi waa ku jiraa waa hay-at lmutakabiriin wey kuwa kibra ee isweynaysiye hay-ada u istaagaan waana hay-atu sulbaan saliibka bahalka la yihahda mucatabka gaalada kiristaanka marka ma fiicna walbusaaqu baa iyadana la nacaa inuu candhuuftufo qibala wejhi wejigiisa hortiisa xagga hortiisa wayamiinihi midigtiisa xataa salaad yuuna ku jirinba horay inuu candhuufta waa la diiday dhanka midigtana waa la diiday naam an qibala wejhi bu nabiga ala slam yiri ilahay ba hortiisa ah bal can yasaari xagga bidixdu utufaayaa waa hadduu masaajid ku jirine hadduu masaajid ku jirin bidix buu utufi aw mase fii thawbihi maradiisuu ku tufayaa oo uu deena ku jajabini canuufti inay canuufta ayna najaasayn bayna kutusi aw taxta qadamihi gomadiisa hoosteeda intuu ku tufo ku xabaali ah, albusaaqu fi lmasjidi khati'a wa kafaaratuha dafnuha ayuu nabi sal ly slam yidhi ah, ummadayda acmaasheeda lai bandhigay xasankeeda iyo masaawideeda masaawideeda waxaa kamid ahaa buu yihi masaajidka intiqaaqa lagu tufo aan la xabaalaynin marka haddii masaajidka cara yahay wey lakin aduu cara yahay maxalxabaali waa inaad ka bixiso oo banaanka aad ku tufto arrimahaas marka in iska ilaaliy wey dayib halkaasu marka wuxuu kusoo dhaafay e, makruhaadkii iyo mufsadaadkii mubdilaadkii ayuu kasoo hadlay wuxuu galay qodob saddexaad oo ah shuruud asalaad salaada shuruuddeedi ah, shuruudda salaadeedi wa shuruuduhaa salaada shuruudeedu thamaaniyatun sideed wey dahaarat lacdaai xubnihii in la dahiro min alxadathi xadadkii laga dahiro xadadka ama asqar ha ahaado ama akbar ha ahaado wanajisi nijaasadina in laga dahiro nijaasada ama ha ahaato cayniya ama ha ahaato xukmiya labadaas uqaybsamaan wa satru cawrata cawrada in la asturo cawrat rajul waa soo ogaanay cawrat lmara intay kala yihiin iyo cawrada waa soo ogaanay waxa wanaagsan in lagusku asturo fiican sifatu salaad baan kusoo qaadanay satru lcawra waa waajib wa lqibla qiblada in la qaabilo ayadana shuruudii bay kamid tahay qiblada hadday kuu dhowdahay hadday kaa fog tahay masaajidka xaramka haduu sufuufta ay dheeraadaan iyo arrimahaas o dhan waan kasoo qaadanay soo ma baabu sifati salaad ah, haddaan raacanay wayahdi insha allah waan raacanay sooma ma kitaabkan dadaan la raacan waweyn laga keeni maayo balaal ha raacdo aada loo raacdo wa lcawrati wa istiqbaalu qibladoo la qaabilo hadday kaa fog tahay jihadeedun fa walli wajhaka satra masjid alxaraam jihada haddii ay ku dhowdaan waa inaad qaabisha waijtinaabu lmanaahi waxyaalaha manaahida ehe laiska nahiyey ee almadkuurati la sheegayo hunaa meesha lagu sheegayo wahiya iyadu waaba tan alaklu cunidii iyo walkalaamu hadalkii iyo walficlu ficilkii alkahiiru fara badnaa hadda mufsidaadka soo mareynaya lagu sheegay manaahidaa isku duuduub dhammaantood hal shardi bay ka tegidoodii qaarkood waxay ln shardi waxaa ma ahee mubdilaadkaa lagu daraa ee shuruud salaada mabaha laha wa macrifatu dukuuli waqti waqtiga gelitaankiisa inaad garanayso macrifa iyo cilmi way kala yihiin almacrifa ima can ariiqi اlcilmi aw can ariiqi dhanni a walow dhanan buu ku yidhaha malaba ahaatee dhannu lgaalib haddaad istusto waktigii salaada in la galay dhann malahaada uu sida qaalibkaa saa u malaynayso salaadda waad gelaysaa dukhul wakti marka ima bilcilmi wa ima bidhanni wاlcilmu baa iyadana shardi ah yaa laska rabaa oo shardi ah inaad og tahay bifardiyaةi salaati salaada faradnimadeeda inay salaadan farad kuu tahay oo waajib tahay waa inaad og tahay arrinta ixtiraazaad buu keeni doonaa waxaad tukanaysaba sunna haddaad iyadoo farad sunna umalayso ama qaarka sunna qaarkood farad ama aadan midnaba aadan niyoonin marka fardiyat salaat waa ka soo marray niyadii takbiiratixraamka kaa soo maraynay waxaa la niyoonaya waa ka soo marray maxaa la niyoonaya dhowr shay baa la niyoonaya ko asalaat ko alfardiya laba atacyiin waduhran casran saddexda somayn saddexdaasa la iska rabay marka alcilmu waa inu ogyahay bifardiyati salaat walcilmu waa inuu ogyahay bikayfiyatiha sida loo tukanna sida loo tukan iyadana waa inuu garanaayo oo yaqaano qof haddee aan salaad galay salaada sidii loo tukan aan aqoonin maxay utarti maxaa uga tari shuruuddii kamid tahay warka soo diyarsa salaada isku hagaaji famataa akhalla mar allaala markuu dhimo bishardi shardi buu dhimay oo minhaa shuruudda aan soo sheegnay kamid a baalat batalat salaatuhu salaaddiis waa burtay salaadii zaburti khalaas shardi haddii la waayo mashruudkiina lawaa mithlu waxaaba kamid ah shuruuddii ixtilaas ka saari doonaa an yasbiqahu lxadath meeshii la yihi waa inuu qofku yahay daahir alacdaa min alxadath wanajis yaa yasbiqahu waxaa kasoo hormaray oo ka qaalib noqday alxadathu xadathki wa huwa fiiha asoo salaadi ku jira asoo salaadi ku jira yaa waysadii ka burtay neef kasoo booday kasoo baxday ama kaada kasoo daaatay wa huwa asoo salaadi ku jira walow sahwan ba allah ka dhige salaadii inuu ku jira bu sahwiyey markaasa xadad ka imaaday khalaas waa inu dhaqaaqo soo waseysto aw mase tusiibuhu waxaa asiibtay tusiibahu meesha layidhi najis tiibuu ka ixtiraasaya waxaa asiibtay najaasatu najaasa ayaa asiibtay radbatun qoyan najaas qoyan baa ku firdhay walam yulqifawa maradii oo idin lama tuurin isla markiiba maradii hadduu markaaba iska tuuro cumaamadii huwanaabaa najaaso kaga dhacda qoyan cumamadii iska tuuray markaasba salaadiisi waa asixaysa nabiga asagoo tukanaya alayh salaam kaba ku tukanaya yaa jibriil wuxuu yihi kabahan musaq bay leeyihiin markaasuu rama nabiga alay slam aleyh waa tuura kamiis isla markiiba salaadina waa sii watay marka haddii ay wax najaasa waa iska tuuraysa markaaba marka wuxuu leeyahay tusiibu najaasatu radba walam yulqifaba maradii ma tuurin badla salaatu aw mase yaabisatun ma qoyaneen way engegantahay najaastu fa biyadihi meeshii rabay marada inuu tuuro iyo intuu najaas gacanta ku qabtay iyo yulqiiha tuuray biyadihi gacanta ku tuuray qof nijaas xumbaaray buu noqday qof nijaas xumbaaray ayuu noqday salaadii soo burtay tukanayo najaas xumbaarsan aw takshifu riixu baa waxay ka fayday cawratahu cawradiisi ya biyadihi oo bikumihi ah gacantiibuu ku tuuray ama kumkiisibu ku tuuray kumka de waxaa weeyaan maam khamiiska oo kale meeshaas faraqaas oo kale kun baa ladaha kiibuu iskaga xoray ah, fa yulqiha biyadihi oo bikumihi aw mase takshifu riixu dabeel baa fayday cawratahu cawradiisi asagoo sujuudsan ama rukuucsan dabeel dhabatay cawradiiba ka fayday barkiiba ma qabanin waa ka fayday watabcud maradii ba ka tuurtayba watabcadu eh, sutratu sutradii iyo maradii isku asturayna way ka fogaatay oo meel fog bay kaga dhacday oo mase yactaqidu inuu ictiqaadiyo ayaa salaada burisa bacda afcaaliha afcaashii salaada qaar kamida ah, yuu fardan farad u ictiqaadiyey wa bacdaha barkeeda sunatan u ictiqaadiyey waajibaadkii salaada buu qaarna farad u ictiqadiy qarna suna u ictiqaadiyey hadduu sunna wada ictiqaadiya kasii daran dhammaantood hadduu kala qaado qaarna farad qaar sunna yirin iyadona sidoo kale walam yumayizhumaa mana kala soocin oo maxaa farada maxaase sunaha ma kala soocin ah, isku qabtay un waa burti falaw ictiqada hadduu ictiqaadiye ana jamiicahaa salaada dhammaanteed fardun farad inuu yahay ayuu ictiqaadiyey ow amase baadara wuxuu degdegay biilqaa'i thawbi najisi maradii nijaasteed inu iska tuuro ow amase binafdi lyaabisati taa harqoyaanka weeyaane baadara wuxuu ku degdegay ku dadaalay biilqaa'i thawbi najisi ratba waa ku jirta maradii nijaasteeda qoyaneed ayuu markiiba iska tuuray aw mase binaqdi binafdi lyaabisati nijaastii angegneed inuu iska firdhiyo ma xumbaarina u iska firdhiyey aw mase bisatri lcawrati cawradii dabeesha ay ka tuurtay ayuu markiiba asturtay inta hadduu gaaro lama burinayso ma burinayso ah, salaaddu inay waajib tahay dhammaanteed buu iska niyooday marka waajibka sunada awalba sunna iska aheede waajibkiisa hadduu xifdiyo ilaashaday waxba dhib ma laha sunadaas waa iska laqwi wey saas ansaxaysaa ubaadara bilqaayi thawbi najisi maradi najaasteeda radbiga iyo wax qoyan wa radbiga qoyan aw mise binafdi yaabisati najaasada yaabisada iska tuuray maxumaarine aw bisatri cawrat lam tubdul ba utaalla lam tubdul dhammaan ayay ku doodayaan wa arkaanuhaa shuruudii kasoo baxnay shuruudu salaad waa kasoo baxnay oo sideed ah wa arkaanuhaa salaada arkaanteeduna sabcata cashara toddobiyo toban rugni wey markii lagu daro dumaaniinadii afar wey dumaaniinada afar dumaaniina saddex iyo toban baan soo marray markaan tafsiil arkaanta salaada ka hadlayna meeqaan soo marray saddex iyo toban baan soo marray saddex iyo tobankii waxaad ku dartaa afar dumaaniina isku dar toddoba iyo toban bay noqon cinda tafsiili marka la tafsiiriyo ah, asaga markaas si markaa hadda ijmaalo lakiin eh, eh, si tira tira ahaan bu caddi ahaan bu usheegi doonaa ilan tafsiilkii iyo masalo walbaba waa soo maray toddobiya toban weeyaan ka bilow aniyatu niyadii ka bilow atii markaa soo marayna sifa u ka bilaabay anniya niyadana waxaan soo niri takbiirtii la xiriiri meeshan waxaan kusoo qaadanay waxa la yihahda almuqarana alxaqiiqiya alqiraan alxaqiiqi wاlqiraan alcurfi wاlاstixdaar alxaqiiqi wاlاstixdaar alcurfi afarta ayaa sheegi kara imtiaan ya yaa sheegi kara sheekh makiniyadaan kasoo mareyni alqiraan alxaqiiqi muxuu ahaa in niyadii iyo laisqaabiliyo lasla helo takbiirtii dhamaanteed ahsan ayib alqiraan curfi niyadii iyo juz-un min atakbiir juz-un min atakbiir iska curfidaas alistixdaar alxaqiiqi a ah inaad niyadii aad aada geliso e arkaanu salaad bitafaasiiliha istixdaar xaqiiqi toddobiyo tobankan rugni markaad allah akbar leedahayba niyadiisaad ka bilowda ilaa mid u dambaysa tafsiil inaad qalbiga ku hayso ku xaadirsanta min aniya iyo asalaamu calaykum ti salada laga baxay inta inaad xaadir qalbigaad ku tahay istixdaar xaqiiqi istixdaar curfina waa tan ayadoo duuduub ah ayadoo duuduub ah toddobiyo toban rukni salaadu inay leedahay ayaad qalbiga ku qabato istixdaar curfiyaa la yihahdaa soaan soo marray soo ma waa qabta anniyatu wa takbiiratu lixraam waa rukniga labaad takbiratulxramka salaada lagu galo allah akbarta walqiyaamu istaaga la taagan yahay qiyamka laftiisa waa rugni wa qira'atu lfaatixati faatixada oo la akriyo waa rugni wabismi illahi raxmaan araxiim halmaamina aayatu minha buu ku lehay ah, dood iyo khilaaf kalaa ka taagantaan uu kala dagaalaya bismi illahi araxmaan araxiim aaya weeyaan minhaa kamida faatixada bali qur-aanka o dhan bay aayad kamida tahay waxaan ka ahay suuratu tawba wrukuucu rukuucdii baa kamida arkaanta watumaninatu xasilkii halkana ka bilaaban rukuucda lagu xasilo wاlictidaalu ba arkaanti kamida wاطmaaninatu waa dumaaninada labaad wey ictidaalki lagu xasilo waan soo sheegnay xarakadii inaad istaagto sukuun la helo wsujuudu sujuudi ba arkaanta kamida wطmaaninatu lagu xasilo wاljuluusu fadhigii bena la fadhiisanay wطmaaninatu lagu xasilo musiu salaati ninkii ahaa saxaabigii jaliilka radi allahu canhu waxbadan baan ka faa'idaysanay salaadii uu haleeyey loo saxay waxbadan baan ka faa'idaysanay allah ka raadi noqdo khalaad binu raafic baa la dhahay ayb wطmaanina wtashahud lakhiir atxiyaadka u dambeeyo waa arkaantu kamid yihi wa juluusuhu fadhiga la fadhiisanayo atxiyaadka la akrinay atxiyaatu leh waa rugni fadhiga la fadhiisanayo waa rugni watasliimatu salaama naqsiga teh alula midda hore midda hore a ya mhm. saas soma wasalaatu cala nabiy a sal nabiga in lagu saliyo aye في lula wey soo ma a wajulusuhu tashahud alakir wajulusuhu haye watasliimat lula soo kuma xigto a fihi fi ljuluusi fadhigaas dambe in nabiga lagu saliya sala allahu alay ali wasalam marka watasliimatu lula ma gaaray ya bas way watasliimatu lula halkaasaa meesha iga baxday wax aan ka qabtaa ka badan inta aan Hmm? wa in la tartiibiyo haakada saa loo tartiibiyo haakada waa maxay kasoo bilow niyadii takbiirtiisa usoo ilaa tasliimta ka imaato ah, wa haakada tartiibka laftirkiisa waa rugni oo haddaad kala isdaba mariso oo kala hormariso waa kuu dhamaatay ah, qaar aan tartiib laakiin loo shardinayn baa jira anniyatu maca ataxriim hadda niyada iyo taxriimka takbiirat iyo niyada waxba tartiib looma shardiyo isku mar bay dhacaan muqaaranaa ba la yidhi soo ma ah, qiraan ku ayaga tartiib laba shardi maha wa abcaaduhaa u imow marka salaada waxaan soo maray in lagu shabahay kal insaan qof bini aadam baa lagu suureeyey maxaa la yidhi insaanka marka shuruuddii maxaa lagu tilmaamay xayaatadii soomeen xayaatadii ruuxdii naftirkeedii shuruuddii wey idaa cudima cudimat isalaat shuruuddii haye taa waa la sheegay ti labaad arkaanta maxaa lagu tilmaamay alras madaxi wey madax baa la jafay sujuud sahwi waxba kooma tarayso haye abcaadi u imow maaa lg maxaa lagu miidaaliyey acdaa xubnihi baa lagu miidaaliyey haye hay-aadkii baa imaaday maxaa lagu shabahay shacru raasi timihii madaxa timanaan baad ku socon karaa abcaaddi waata marka abcaad waxaa la dhahaa waxaa haddaad ka tagto aad sujuudu sahwi ku kabi sujuud bisaad ku kabi abcaad baa arkaan waxaa wey ka tagta inaad la imaata mooyane khalaas salaadeeda waa burto waxba kama asixin shuruudna hadda waa waxa mar salaadiiba horeba aada gelaninba haddaan soo diyaarinin weyselaan salaad maad geli waxaa lagu kala gartaa rukni iyo shardi shardigu waa khaariju salaad wey intaan salaad weli la gelin isdiyaarinta hore wey waa soo maray haddaan soo marray arkaantuna waa salaada gudaheeda oo takbiirta ka bilaabatay iyo niyada abcaaduna waxaa weeyaan waa shay sunaa laakiin ka tegideeda sujuudu sahwi baa lagu kabi lix buu ka dhigay musanifka sitatun lix wey التشhهd الأول تحyاaدka uhoreeyey ko wجuluسhu fadhigiisa la fadhiisanayo laba والصلاaة عlى النaبي صل sلم فيhi nabigoo lagu saliyo aتxyaadka hore wa aalihi aalkiisa oo lagu saliyo في الأkhiiri aتxyaadka dambe waa meeqa afar miya shan wlqunuutu qunuudkii shan ka dhig waqiyaamuhu qiyam qunuudkii laqunuuday salaada subax iyo qiyaamka loo taagan yahay iyo alamahdinaada laftarkeeda lixdaasa waxaa la dhahaa abcaad abcaadu salaad baa la dhahaa ayib wamaa cadaa dalika sunan intaa wixii kasoo haray waad garatay waxa kasoo haray muxuu yahay hay-aad wixii kasoo harayna sunanun sunan weeye hay-aadna waa la dhahaa marka salaadii aan fiirina maxaa laga hadlay shuruud sideed ah arkaan toddobiyo toban ah abcaad lix ah hay-aad oo maa siwaa dalika ah ama sunan waxaa tirahdaba sunanka hay-aadka ya kasii daqiiqsan liannahu abcaadda laftirkeeda sunan baa la dhahaa abcaadda laftirkeeduba waa sunna lakin suno yujbaru bisujuudi tua lagu kabaynin bay keliyin ta lagu kabaaya abcaad la dhihi taa lagu kabaynina hay-ad baa la dhahaya saasa loo kala qaybinaya waa khulaaso hadda khulaasuna siiyey sifatu salaadi ka soo baxday ba dana mar labaad noo khulaaseeyey raximah llahu tacaala wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah wasalam ala nabina maxamed